bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخi akhirhm shaykhuna الshaykhu صالح بn cabdالlahi الcuseymin غafar allah lah wlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى asfami macayna can ardiran can abi qabusa mawla cabdillahi bn cmr caas can cabdillahi bn cmr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin طraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usul mutun khasatan usul xadiid اlmustafa wrasuul mujtamac slى اllahu عlyh wعlى alihi wصxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaati اlcajl wاlaajil fahada huwa almajlis الthamin wاthalaثuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim الsuna الnabowiya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 sideed boqol iyo sideetanaad can xudayfata ibn lyamaan radi taala anu ardaa sir rasuuli lah sal slm qala wuxuu yihi ata nabiyu nabigeena wuxuu yimid sala allahu alay wasalam subaatata qowmin dad qashinqobkood ayuu yimid qolo qashinqobkood ayu yimid fabaala kadibna weenu u kaadiyey calayhi salaatu wasalaam qaa'iman isagoo taagan uma intaa kadibna dacaa nabig wuxuu u yeeray ama u yeertay bimaain bay biyo ayuu u yeertay nabigeena sal alla ly slam faji'tuhu waan u keenay biha bimaain biyo ayaan u keenay fatawada'a nabigeena wa weyse qaata calayhi asalaatu wasalaam xadiidkan siddeed boqol iyo siddeetanka ah wuxuu caddaynayaa in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam meel qashinqub uu yimid qashinqubka markuu yimidna kadibna uu isagoo taagan u kaadiyey wax waxa aad loola dadka aad bay ula yaabayaan in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu taagni ku kaadiyey wax la yaab lawa sidoo kale waxaad ogaataan sida noo imaan doonta insha allahu tacala xadiis damaan akhrinaan ku darno xadiis sideed boqol iyo ko iyo sideetanaad can caaishata radi allahu taala ardaha qaalat waxay tiri umuminin caaisha maa baala rasuula nabiga alle muusan kaadinin sala allahu calay wasalam qaa'iman isagoo taagan mundu unzila calayhi alqur'aanu qur-aanka inta lagu soo dejiyey weligiis taagni kuma kaadinin laba xadiida marka madaxaisla gashaaco xadiidkaa dambana alxaakim fii mustadraki uu kusoo saaray iyo bahaqi fii sunanihi waana xadiid muxuu ahaa taqriiban sanadkiisa laa ba'sa bihi qaala adahabi calaa shardihima ay shardi bukhari wa muslim xadiid koobaad marka ayaa horta muxuu ahaa ka saxiixsan oo bukhaari muslim ayaa isku waafaqay marka in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu taagni ku kaadiyey ayuu xadiidka hor cadayna kan dambana umulmuminiin caaisha radi allahu tacala ardaha waxay leedahay nabigeenna sala allahu alayh waali waslm intii qur-aanka lagu soo dejiyey weligiistaagna kuma kaadinin labada xadii marka waxyaabaha culimada ay yiraan weyn tacaarud axaadii axaadiista inay sida muuqata oo annaga noo muuqanaysa inay madax isla gelayaan ama iska hor imaanayaan xadiidna muslim ayaa soo saaray midna bayhaqi iyo xaakim ayaa fii musnadii kusoo saaray xadiid koobaad marka culimadu waxay leeyihiin asal ahaan sida asalka ah waa in fadhiga lagu kaadiyo qofka inuu isagoo fadhiyo kaadiyo weeyaan laakiin xaalaad ayaa imaanaysa qofka uusan awoodi karin inuu fariisto tusaale ahaan qofka haddii dhabarka laga haayo uusan fariisan karin korsigii uu ku fariisan lahaan uusan haysanin musqulaha cadigoo fadhiga aan ahaynoo hadda muxuu ahaa qofka inuu eh, ku kadaloobsado iyo noocaas ah eh, nooca isaga qofka dhabarkii ayaa laga hayaa ma fariisan kar dhaktar ayaa u diiday kursigii uu ku fariisan laha mahay kaadi ayaa ku dhegan muxuu samaynaya waa inuu isagoo taagan kaadiyo sidoo kale culimadu waxay leeyihin marka arrintan dhacday oo nabigeena ka dhacday calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey qaar waxay leeyihin libayaan aljawaas inay arintan banaanta inuu cadday ayuu nabigeen u sameeyey calayhi salatu wasalaam qaar saasay leeyihiin qaarna waxay ilmaya ee nabigeenna sala allahu alay ali ku kaadiyey laba sifo ayay isku darsatay sifada koowaad meel waxay ahayd bacaad oo rakhwi ah, oo haddii kaadida ay ku dhacdo aanan soo dulduulinaynin ile meesha gawaanka ah, ama me sibsibtaa ah, marka lagu kaadiyo ay soo duulinaysaa oo qofka kaadidii nijaasida ayaa ku halaabi tan koobaad meel rakhwi oo dabacsan oo jilacsan oo kaadida toos u liqay sida kale ahayd qodobka labaadna meel aad u wasakhaysan oo qoyan ayay ahayd nabigeenana sala allahu calayhi waali xilliga isaga ah ama xaaladda ayada ah nabigeenna kaadi ayaa ku dhegneed calayhi salaatu wasalaam wacalaa hadala saas hadduu fadhiista marka waxaa dhacaysa in dharkiisii iyo wixii ka wada wasakhoobaan oo ay ka najaasoobaan dhulkiina kaadida haddii ay ku dhacdana sidoo kale kaadi soo duulaysa oo jirkiisii kabihiisi iyo muxuu ahaa gaaraysa ma ahan waa kaadi toos dhulku gelayso sida awgeed nabigeenna saas uu sameeye ay wa calaa kulli xaal culimmada waxay leeyihiin dhowr xaalo ayaa la eegi haddii meesha ay meel sibsib iyo gawaan tahay kow inuu qofka ku kaadiyo isagoo taagan lama ogolay leeyihin maxaa yeelay waa kaadidii ayaa qofka gaarayso sidoo kale meesha haddii ay meel wasakh lah ay ahayn oo nadiif ay tahay oo meel dabacsan ay tahayna ayaadna in fadhiga lagu kaadiyo ayaa laazim ah tan saddexaad waa tii nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam meel dabacsan oona wasakh badan oo qoyan xilligaas oo kale marka calcumuum adiga tawiilaadka aad bay u badan yihiin tawiilaadkii tafsiiraadka aad bay u badan yihiin laakiin xadiidka waa xadiid saxiixa nabigeena uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin xaalad uu nabigeena ku sameeyey xaalad daruuri miyay ahayd maxaalo inuu ummadda inay bannaanta u caddeeyay ahayd maxaalo ay najaas kusoo duulaynay ahayd maxaalo dhabarkii laga haayay oo xanuunada qaar ay carabta waxay ku daaweyn jireen taagnida in lagu kaadiyo oo dhabar xanuunka noocyo kamid ay ku daweyn jireen ma xaalat oo inaad isku daweeyad nabiga u sameeya calayh slat slaam aqwaal badan ayay culimada sheegayaan marka calcumuum waxaa un sugan in nabigeena uu sameeyey calayi slat inuu taagni ku kaadiyey laakiin asal ahaan asal ahaan waa in fadhiga lagu kaadiyo maxaa yeelay dhowr cillo ayaa keenaysa oo qofka markuu taagni ku kaadiyo cawradiis bannaanka imaanaysa qof wel fog jog arki waa qodob qodobka labaadna waxaa weeyaan najaasadii inay kusoo duushana khatar ugu jira inkastoo beryahan dambe waad aragteen meelahan hadda eh, mxu masquulahan casriga ah qofka wuu ku kaadinaya laakiin kuma soo duulays intuu muxuu ahaa meel yaroo kasoo korayso luguhii iyo maclarkiiba ayaa loo sameeyo ayar jinyeerkubaa loo siibanaya khalaas wabilahi tawfiiq halkaas lagu sii daynaya haddii meel istinjo loo helona kaba sii marka waxaa laga yaabaa inay jawaaribtaas calcumuum laakiin asal ahaan waa inay mxuu ahay in lagu fadhiga lagu kaadiyo weyaan laakiin xaalaadka daruuriga ah ama xaalaadkaas iyagoo nabigeena u sameey kale dib inaan lahayn ayaa laga qaadanaya caaisha hadalkeeda ay leedahay nabigeena sala allahu aleh ali waslem isagoo taagin ma kaadinin ilaa lagu soo dejiyey ay leedahayna tatakalamu can cilmiha inta ayada ay aragto bay ka hadlaysaa mogta xaaladda nabiga u samayn hal xaalo ayaa laga hayaa xaaladdan xudayfe ayaa la joogay isaganbaa arkay ama ciddii u la joogta aragtay lakiin caaisho lama joogin marka iyada warka ay ka warramaysay arrinka ay sheegaysa waa runteed laakiin waxasaba cilmiha iyo asalka nabiga sida u bannaan jirtay calayhi salaatu wasalaam baabu xukm madi madida xukunkeeda ayuu halkan u baab yahay madi waxaa la yidhahdaa afwan wuduga moogta waa in istijaa ka horeysa marka wuu istinjooday uuna wasaystay un bay ka dhigantay weyaan isla socota baaraka allah fiik baabu xukm madiyi madiga xukunkeeda ayuu halkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo laba iyo sideetanaad can ali bn abi alib waxa radi allahu taala arda amiir muminiin qala wuxuu yidhi ali kuntu waxaana rajulan baan ahay madaan medi badan madida maxay tahay madida waxaa weeyaan waa biyo ama qoyaan aad u jilacsan oo qofka ama rag ha noqde ama dumar ha noqdee markii faraciyaar dumarkii ragga ay wada sameeyeen rag dadki ka weyaan markuu soo baxana wax macaan oo laga dareema ayna jirin sidii manidoo kale kaas ayaa la yidhaha medi wedigana waxaa weeyaan kaadida iyo saxaraha iyo qofka markuu u fadhiisto wax aad u culus oo sidii manidoo kale ah oo ka soo baxa qofka oon lada iyo macaana lahayn sidoo kalena waxaa weeyaan noocaas weyaan marka medida iyo wadiga labadaba waa muxuu ahaa najaaso weyaan waa najaasa laakiin manida waa aahir aahir weyaan aahir weyaan nacam qaala wuxuu yidhi cali bin abi aalib qaala kuntu waxaan rajulan baan ahay madaan madi badan fastaxiitu waxaan ka xishooday an asala rasuul allahi sal l slem rasuulka alle inaan weydiiy ayaan ka xishooday riwaayaad qaar waxay leedahay lima kaana ibnatihi minii gabadhiisa oo faadime ahayd binti rasulilah sal alla alay slem radi allahu taala an ardaha ayuu muxuu ahaa qabay marka sodogiisuu ka xishoonayay fa amartu waxaan faray almiqdaad ibn aswad ayaan faray inuu nabiga soo weydiiyey fasalahu nabiga ayuu soo weydiye sal s faqala nabigeena wuxuu yidhi sl slm fiihi lwuduu weyse ayaa qofka dushiisa ahaatay inuu ka weyse qaatay qabays lagama rabo wayaan lakiin meesha ay gaarto waa la dhaqa bukhaari iyo muslim ayaa muxuu ahaa soo saaray xadiidka weyaan baabu listiaabati isnadiifinta iyo muxuu ah musqulgalka iyo wacadamu istiqbaal qiblati baabu listiaabati musqulgalka iyo iyo wacadamu istiqbaal qiblati qiblada inaan lala qaabilin musqulgalka isaga ah ayuu halkan u baabiye weye xadiis sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad can abi ayub taala anu arda ana nabiya nabigeena sal ll slm qal nabigeena wuxuu yidhi idaa ataytum haddii aad masqusha iyo meesha lagu kaadana jaqda ayaa la meesha muxuu ah, xirta ah oo muxuu ahaa geedaha badan ay ku yeelanaya asalaan la maadaama loola qasdi jiray in masqulaha halkaa masquul loo aado ayaa marka shayga khaarijka ahay oo qof soo baxayay afka laga leexay ayaa kadibna waxaa la yidhi alqaa'id meesha ayaa loo tiiriyey meesha ayaa loo tiiriyey haddii marka aad masquulaha iyo meelaha aad ku ifbaxaysaan aad tagtaan falaa tastaqbil qiblata qiblada ha u jeesanina walaa tastadbiruuha ayada xaggeedana dubarka iyo mxuu ahaa dhanka dambaha u jeedinina walaakin warka lagu laabi shariquu gadaal shariquu qorax mxuu kasooba xaggeed la aado aw qaribuu ama qorax udha xaggeed la aado saas ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slam qaala abu ayuub faqad mina waxaa nimid ashama shaam ayaa nimid sham waa taqaanaa waa afartii dallan hore u sheekayn jirnay fa waxaan helnay waa suuriya iyo urdun iyo filistiin iyo lubnaan fa waxaan helnay maraaxida ama la kulannay maraaxida musqula buniyat loo dhisay qibala alqiblata qiblada xaggeed fananxarif kadibna waan ka leexan jirnay dhanka qiblada ayaan ka leexan jirnay wanastakfir allaha tacala alla weyne ayaan dambidhaaf weydiisan jirnay arrinta iyada oo la sameeyey allah aan dambidhaaf ka weydiisan jirnay subxaanahu wa tacaala xadiidkan marka nabigeena sala allahu aleyh waali wuxuu leeyahay qiblada ha la qaabilina saxara ama kaadi sidoo kale dushan ha ujeedinina oo duburka iyo dhanka mxua dusha ha ujeedinina laakiin dhanka qorax ka soo bax ujeesta ama mxua qorax udhac ujeesta arrinta ayada waxay ku dabaqmaysaa ama arrinta ayada waxay ku fulaysaa dadka qibladooda ay tahay koonfur ama waqooyi dadka iyaga sidanoo kale annaga hadda qibladeenna waa waqooyi soo ree madiinana qibladooda waxa weeyaan waa koonfur dadka ayaga sax weeyaan marka inay qorax udhac iyo qorax ka soo bax ujeestaan waa sax laakiin ummadda ay qibladooda tahay qorax u dhac ama qorax ka soo bax tahay tusaale ahaan dadka dhanka daa'if ka degan amaba imaaraadka iyo ka jira iyo khaliijka guud ahaanba magaalada maka ama xataa riyaad iyo muxuu ah sacuudiga qaybtiisa dhankaasoo dambe dhan dhanka qorax u dhac ayay qiblada ka soo jirtaa sidoo kale sacuudiga qayb ka ahna dhanka waxay ka soo jirtaa qibladii qorax ka soo baxay muxuu ahaa reer dhan oo hadda muxuu ah iyo rayurub dhan intooda badan qiblada waxay ka soo jirtaa qorax ka soo baxgeeda ka soo jirtaa markii la aado jabaan iyo australia dhankaa la aadana waxaa weyaan qiblada waxay kasoo jirtaa dhanka qorax udha xaggeeda ay kasoo jirtaa calcumuum marka ummadaas markii saad loo eego oo saad loo fiiriyo waxaa weeyaan shariq ow haribu ma noqonaysa waxay noqonaysaa ya janibu aw shamilu junuubka iyo shimaalka ujeesta dhanka qiblada ujeedma dhanka kale mxuu ahaa dhanka qiblada ay ka jirtaba dhanka kale ujeesta weeyaan culimada marka waxay leeyihiin haaliban arrinta ayada waxaa weeyaan haddii dhismo uusan meesha jirin dhisma hadduusan jirin oo masqulo dhisan ay jirin oo meel bannaan ay tahay ee xukunkaas ayaa lisfaray laakiin haddii arinta ay jirin dhib ma lahan ay leeyihin waxay daliishanayaan cabdullahi bin cumar cabdullahi bin cumar radi taala arda xadiidu nabigeenna oo muxuu ahaa masquul dhex fadhiyo oo dhanka qiblada u jeeda inuu arkay ama uu dabar jeeda inuu arkay ayaa jira weeyaan baabu maa yaquulu cinda alkhala markuu masqusha gela agteeda wuxuu dhihi ayuu baabkan u baabiya xadiidka sideed boqol iyo afar iyo siddeetanaad can anas maali waa l wari khaadim rasul lah sl sl qal wuxu hi anas kaana nabiyu nabigan wuxuu sal sl ida dakhala alkhala masqush haduu gal qaala wuxuu dhihi jira nabigeena sala allahu aleh ali wasalam allahuma aleh innii aniga acuudu bika waxaan kaa magangalaya min alkhubuthi shaydaanka kiisa ragga ah oo dhidiga ah, labka ah cafwan iwalkhabaa'if iyo kiisa dhadiga ah amaba kiisa muxuu aha xabadxabadka ah iyo kiisa jamaacada ah weeyaan xadiid sideed boqol iyo ileen muxuu aha shayaadiinta inta badan meelaha wasakda iyo muxua ah, masqulaha iyo meelaha dikriga alla aan lagu fulinin iyo meelahaasay u badan yihiin weyaan xadiid sideed boqol iyo shan iyo siddeetanaad can aishatu xali radi allahu taala ardaha ana nabiya nabigana sal sl kaan nabigan wuxuu idaa kharaja hadduu ka soo baxa min alqaa'iti masqusha iyo meeshii muxua ah lagu saxarooda ama lagu ifbaxa qaala wuxuu dhihi jiray qufraanaka atlubu qufraanaka ilaahayow dembi dhaafkaada ayaan dalbayaa oon doonayaa ama as'aluka qufraanaka xadiidkaas abu daawuud tirmidi ibnu maajah darimi fii sunanihi waana xadiid saxiix weeyaan baabun laa kalaama cinda albowl qofka markuu kaadini oo masquul iyo kaadi u fadhiyo hadal meesha kama banaana kamana furna weeyaan xadiid sideed boqol iyo lix sideetanaad an ibn cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rajulan baa mara soo maray warasuula rasuulka al yabuul uu kaadini fasalama nabiga ayuu salaamay sal lla ly slam falam yarudda calayhi nabiga uma jawaabin nabiganoo masquul u fadhiyo ayuu intuusu agmara assalaamu calayka yaa rasuula uu yidhi tusaale ahaan markaasa nabiga uma jawaabin calayhi salatu slam imaam muslim aa soo can muhaajir ibnu qunfudin waxaa laga wariyey raximah اllah ama radia اllahu taca an arda annahu muhaajir salama wuxuu salama cala nabi nabig slam sal slem wa huwa nabigan yabuulu ukaadini falam yarudda calayhi nabigu uma jawaabin xataa tawada'a ilaa ka weyse qaato uu soo istijoodo ka weyse qaato falama tawada'a goortuu weyse qaata nabigana sal slm radda calayhi wuu jawaabay riwaayo kale oo cinda abi daawuud muxuu ahaa ku taallo ayaa nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam waxay caddaynaysaa inuu cudur daartay ou yidhi waxaan aniga aada u nacay ama aan nacay inaan alla xusa anigoona nadiif oo daahir aan ahayn ama masquula dul fadhiyo saas darteed ayaan waxaa weeyaan aan kaaga jawaabi waayey markuu muxua weyse qaatay ood istijooda kadib ayuu muxuu aha u jawaabay xadiidkan waa saxiix weyan ama riwaayada waa saxiix weeyaan baabu bawli sibyaan carruurta kaadidooda ilmaha yaryar yariiska ah kaadida ayuu baabkan u baabaya ma najaasa mise najaasa mahan see loo nadiifiya see loo nadiifinayn hakada wiilashii iyo gabdhihii ma kala duwan yihiin hada maxalu bayaanihi weyaan xadiid sideed boqol iyo sideed iyo siddeetanaad can caaishata radi allahu taala an ardaha qaalat waxay tiri ummi nabigeen wuxuu sal sl yutaa mid loo keena bisibyaani ayaa loo keeni jiray fayadcuu lahum oo u ducon jir nabigeena sal alla alay slm carruurta ayaa nabiga loo keeni jiray markaasuu ilaahay u baryayay subxana wa inuu barakeeyo inuu mxuu ahaay xifdiyo inuu diinta alla baro inuu muttaqiin ka dhigo inuu waxaa weeyaan shayaaiin aljin walinsi uu ka badbaadiyo ishooda wamaa ila dalika nabigeenna tawiid ayuu ku samayn jiray tawiid iyo mxuu ahaa badbaado inaad ilaahay siiyo ayuu alla u baryi jiray subxaana uuna barakeeyo waayahay fautiya kadibna nabiga waxaa loo keenay bisabiyin canug ayaa loo keenay fabala wuxuu ku kaadiyey canugii ala thawbihi maradiisa ayuu ku kaadiyey nabiga maradii uu xirnaa ayuu ku kaadiyey fadacaa nabigu wuxuu u yeertay bimaain biyo in loo keena oo fautiya waa loo keenay marka faatbacahu kadibna wuxuu raacsiiyey iyaahu biyihii ayuu raacsiiyey ama iyaahu kaadida ayuu raacsiiyey walam yaqsilu muusan dhaqin nabiga calayi sla slam wiilkii meeshuu ku kaadiyey ayuu biyo un ku shubay badan mana dhaqin oo ma rugin oo hab ma maraamarin abadan sidii ayuu u dayy nabigeena sal allah alay slam xadidka bukhaari muslim ayaa soo saaray xadiis siddeed boqol sagaal iyo siddeetanaad can cali bn abi alib waxaa radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm fii bowli alradiici canuga naasnuuga ah kaadidiisa wuxuu ka yidhi nabigeena sal slam yundaxu waa la biyo shubah ama waa la firdhiyaa bowlu lhunaami hulaami canuga wiilka ah kaadidiisa biyo ayaa lagu shubaa nadxi iyo shubitaan ayaa lagu sameeyaa wayuqsalu waxaa la dhaqaa bowl jaariyati gabadha kaadeedana waa la dhaqaa tirmidi ibnu maaja ee soo saara weyaan arrintan marka maxay tahay gabadhi iyo wiilashii ma kala nijaaso culasin waa maya culimada ilaahay baa xikmada yaqaana laakiin haaliban waxay leeyihiin wiilasha waxaa badan in markiiba qof kasta uu la boodo oo kor loo qaado oo la xambaaro marka mima tacumu bihi lbalwa marka wiil haddii la arkay inta badan ummadda dhaqankeeda waxay ahaan jirtay xilliga ayagaad ahayd in kor loo qaado oo la xambaaro oo la shumiyo oo mxuu aha wamaa ilaa daalika oo bagga lagu haayo oo saasay ahaan jirta gabdhahana waa laga yar xishoon jirayoo ama ay u qabaanba ha noqoto waxaa weeyaan waidaa bushira axaduhum bilunha dalla wajhuhu muswadan wahuwa kadiim naceeb ay u qabeenba ha noqoto amaba ha noqoto xishood laga xishoona oo unha iyo yani gabarnimo i looga xishoodaba ilan mogta wixii waxbaa iska jira marka noqotayaaba wiilasha ayaa qaaditaankoda aad u badnaa maadaama aad u badnaa ummaddiina xaraj iyo dhibaato in loo keeno aanan la doonayn wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj in la biyi raaciyo oo dhaqitaan aan lagu qasbin saas ayaa loo yeelay ay leeyihiin waalcilmu cinda allaahi caza wajal nacam ha waa culamada ah, ah, ah <laughs> nabigeena sala allahu alay waslam u sameeyey uma anaga hadda noo muuqato weyaan waayahay baabulxaydi baabulxadi boorin laisku booriye cala atanazuhi in laiska dhowra min albowli kaadida laiska dhowra ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka kun lix boqol iyo ko iyo konton ha la fiiriyo ma haysaan gacanku ma haysaan marka anna soo ma eegin xadiidka xadiidka uu yahay calcumuum mujalladka labaad meelaha laga fiiriyo kan waxaan filayaa ma gaar muxuu kuma yeelo soo sidaa ma waayahay baabu xukmi lmaniyi manida xukunkeeda halkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo sagaashanaad can salmaan ama sulaymaan ibni yasaar waxaa laga wariyey raximah llah qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata ummi lmu'min caaisha ayaan weydiiyey can ilmaniyi manadii ayaan wax ka weydiiyey yusiibu ku dhacda athawba marada ku dhacda weeyaan faqaala wuxuu yidhi faqaalat waxay tihi cafwan kuntu waxaana aqsiluhu mid dhaqdo aqsilu mid dhaqda min thawbi rasuulilah nabiga calayhi sala slam maradiisa ayaan ka dhaqi jiray fayakhruju nabigu wuxuu u jiray ila asalaat jiray wa aharu lgasli dhaqitaanka raadkiisana fii thawbi maradiisa ay ka muuqata buqacu almaai biyaha oo gobolgobol ah weyaan dhaqitaankaas la dhaqa marka waxaa loo dhaqayaa lilistiqdaar mise lilnijaasa listiqdaar waxaa weyaan waa wax la kohani oo mxu la qurunsani sidaa darteeda loo zuulinaya nijaasanimo looma dhaqaynin weyaan xadiidka waxaa noo cadayn doona eh, xadiista kaloo soo socota xadii nacam minada haweenka ah. <laughs> ay kala duwan yihin ayb ma leeyihiin horta sheekh muuse ya xadiidka umu salama waa taqaanaa radi allahu taala anu ardaha marka waay leeyihiin ma ahane waxaa weeyaan si adag ay uleeyihiin faina shabah milmaha qaar ayada ay u egyihiin agee aguu ka imaanaya nacam xadiis sideed boqol iyo ko iyo sagaashanaad can calqamata waxaa laga wariyey iwal aswad waxaa laga wariyey raximahum allah ana rajulan inma nazla kusoo degay bicaaishata ummi caaisha ayuu kusoo degay marti ayuu ahaa oo muxuu ahaa waa martigelisay fa asbaxuu waa bariistay yaqsilu thawbahu maradiis inuu dhaqa isagoo m bush bush bush ka oo mxuu aha maryihii dhaqi unbay muxuu ahaa ay aragtay fa qaalat waxay tihi caaishatu waa de ogaatay in mxu waraysatay ina xali isku janaabay oo saa ku dhacday ayaa kaleyb ay ogaatay markaasa waxay tihi inamaa in kalemaana kaana waxaa ahaaday yujziuka mid kugu filnaada amaba kaa guda in ra'aytahu hadii aad aragta muxuu ah oo marada ku halawday an taksila makaanahu booskii menidii ay ku dhacday inaad dhaqda kugu filan lahaa fain lam tara haddii aadan arkina nadaxta xowlahu agagaarkiisaad biyo ku firdhisood ku shubta ayaa ku filan lahayd walaqad ra'aytuna waanis arkay afrukuhu anoo jajabiyo menidii min thawbi rasuulilah nabiga ala sl maradiisa farkan jajabin fa yusallii fi uu jiray waata halkaan marka menidii oo marada ku qallashay ayaan ku arki jiray kadibna iyadoo qalalana saaad ugu jajabin jiray ay leedahay radi taala ardaha kadibna iyadoon la dhaqin ayuu nabigeena ku dukan jiray calayhi salaat slaam hada mima yadulu cala ana maniya alaadamiyi aahir nacam xadiis sideed boqol iyo labaiyo sagaashanaad can jaabir bni samrat waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda qala wuxuuhi jaabir sa'ala rajulu ninbaa wuxuu weydiiyey annabiya nabigan ayuu weydiye sal slem muxuu weydiiyey yusalii ay an yusalii miyuu ku tukanaya fi thawbi mara alladii maradaasoo yatii fiihi ahlahu reerkiisa uu mxuu aha ugu galmoodo maradii markuu reerkiisa la kulmaayey ama mxuu ahaa la dhaqmaayey uu muxuu ahaa xirnaa ma ku tukanaya qaala wuxuu nacam ha ilaa an yara inuu arka fiihi marada gudihiisa shay-in shay oo muxuu ahaa wasakh amaba wax ku marka xadiidkan ibn maaja ee soo saaray waan xadiid saxiixa marada marka lagu muxuu mucaasharooday in la xirto waxba dhibaato ma lahan waxba dhibaato ma lahan laakiin asal ahaan waxaa wanaagsan qofka guriga marada uu ku joogo oo macawisyaha iyo wixii la midka ah inaan muxuu ahaa guri jooga dharka loo soo qaadanaa masaajidda iyo salaada ilaahay inay kala duwnaadana aad u wanaag badan weeyaan maxaa yeele rabbi wuxuu le subxana wa tacaala khuduu ziinatakum cinda kulli masjid salaad kastood soo aadaysaan ood muxua tukanaysaan dharkiina quruxsan oo qiimaha badan xirta waa rabbi ule subxaana wa tacaala marka nabigeenna sal allahu alay waslem markii jumcada iyo ciidaha iyo salawaadka iyo dhar aad qurux badan iyo muxuu ahaa caraf iyo wanaag ayuu nabigeenna muxua la soo bixi jiray sala allahu caleyhi waslem marka maradaas mucaasharada ay ka dhacday sida haboon waa in iska taal lakin qofka dusu mara kala haysanin wax dhibaato ay leeda ma lahan waa aahir weyaan haddii ayba wax najaaso ku dhicin baabu najaasati najaaso oo taqacu ku dhacda fi samni subaga fadhiyo ama jifada geel ha noqoto amaba sixinka looda ha noqoto iyo amaba saliidan fadhida muxuu ahaa kimboodabashaan ay yidhahdaan iyo bulubanti iyo wix la ah. noocyadaas subaga fadhiyo Eh, waxyaabahan ku dhaca oo najaasada ku dhacda xukunkeeda wuxuu yahay uu baabkan u baab yahay xadiis sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can maymuunata waxaa laga wariyey um lmuminiina radia allahu tacala an ardaha ana rasula rasulka al la weydiiyey can faratin jiir ama jiir saqadad ku dhacday fii samnin subag ku dhacday subag fadhiyo weeyaan subag dhalaashan ma ahan ama saliid oo kale ma ahan ama biyo ma ahan ama caano ma ahan waxaa laga hadlayaa subag fadhiyo oo muxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan lahayn oo isgudbinaynin fa qaala nabigan wuxu yih sl slm ulquuha waxaad jiirti tuura ama jiirka tuura iyo wamaa xawlaha wixii xaaraheed ahaaday agagaarkeed ahaaday oo subagii ayada meesha ay ku fadhiday tuura horta ayada ka bixiya wax alle wixii ayada ku xareersanaana oo islahaydeen ama ay gaartayna tuura fatraxuuhu tuura weyaan wakuluu cuna samnakum subagiina iska isticmaala bukhaari ayaa xadiidka soo saara weyaan marka jiirta haddii meesha ay ku dhacdo subagii oo dhalaarsan waa nijaasaynaysaa haddii caanihii ku dhacdo waa sidaas oo kale laakiin hadii ay subagii ku dhacdo oo fadhiyo oo aynan muxuuaha sunteedii ayna gudbin marar kaar waxa dhici karta baasha ina meesha ku mudmuudda ay taqriiban suntii ay gudubto oy subagii dhan gaarta markaas oo kale maya laakiin sunti baashu ay ku dhacday meeshii suntii iyo wixii muxuu ahaa ma gaarin laakiin xagga dahaarada marka laga eega waxaa weeyaan waa intii ay gaartay iyo intii un ka hararaysan unbaa najaaso noqoni marka xagga caafimaadka laga eegaana waxaa la eegayaa dad akhaatiir iyo ciddi fahmi karta ayaa loo eegayaa laakiin dhanka nijaasada iyo duhuriga waa dhankaas xitaa iyadoo daahir ah ayaa haddii darar meesha u jira dhibaato ay keenaysa ay banaaneen in la isticmaalo sunta waa aahir soo ma sunta caadigoo lacab waa aahir sunta caadiga oo hadda dhibta iyo wix la midka ah sunaha caadiga waa aahir laakiin in lacaba waa maya sidoo kale waxaa weeyaan subagii isagoo xataa aan oo bahasha ay nijaasayin ayaa laga yaabaa inuu noqdo muxuu ahaa xaaraan in la isticmaalo maxaa yeele dararka ka imaana iyo caafimaad darada ka imaana ee khatar noqon karta marka taa waxay ku xihan tahay qiimaynteeda ahaarada laakiin xagga sunnimada iyo hayr sun waxaa qiimayn kara dhakhaatiirta weeyaan laakiin dhanka ahaarada iyo ahaar la waxaa la eegayaa inta ay ku fadhiday iyo inta aan ku dhow umbaa la tuurayaa hadii aad muxuu yahay dhalaashan yihiin oo caana iyo amaba subag amaba subag dhalaashan ama saliid cadi ay tahayna wixii dhan ba waa laisla daadini weeyaan waa najaasoobeen ya sheekh intee weeyaan jiirta miya sida hadda muuqata subaga inay ku dhimatay unbaa hadda aa muuqato inay dhimatay unbaa hadda muuqata mhm. doolina qaar ah dadka nacam ayib waaya can jaabir waxaa laga wariyey baabu طahaarati juluudi اlmeytati baktiga haragiisa inuu daahir noqona bidibaaqi magdayn la magdeeyo oo laga mxuu ahaa huufa laga baabi'iyo hilibkii iyo timihii iyo wix laga baabi'iyo oo mxuu ahaa la magdeeyo oo leedar laga dhigo inay daahir ku noqonaysa ayuu baabkan baab xadid sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad can ibni cabaas waxaa le radi allahu tacala canhuma qala cbdullahi bn cabaas wajada nebiyu wuxuu la kulmay shaatan neef ari ahoo meyitatan ee bakhti ah uciyatha neefkaasoo la siiyey mowlaatun la xureeyey ay xuraysay maymuunata maymuuna bint axaari zawji nebi radi allahu tacala ardaaha min asadaqati zakada weliba laga siiyey neefkii zakada laga siiya ka dhintay waa bakhti marka faqaala nabiy nabigan wuxu yh sal slm hal antafactum maad ku intifaacdaan ood ka faaidaysataan bijildiha harageeda maad ka faaidaysataan ood ku intifaacdaan qaalu waxay dhaheen inahaa iyada meytatun waa bakti qalu wuxuu yidhi inamaa in kalamana xaruma waxaa xaaraan noqday ama la xaaraan yeeli akluhaa xaruma waxaa xaaraan noqday akluhaa cunitaankeeda ayaa xaaraan noqday weyaan in muxuu la magdeey oo la isticmaala waxba dhibaato ma lahan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkaasna weyaan xadiis sideed boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abdillahi bn cabas radi allahu taala anuma qal abdillahi bn cabas samictu rasullahi baan ka maqlay sal slm yqul isagoona idaa dubiqa haddii la magdeeyo alihaabu haragii faqad tahura uu aahir noqday maqaarka haddii la magdeeyo waa aahir weeyaan baabu xukmi lkalbi eyga xukunkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka sideed boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa la weri radi allahu ta anu arda cabdiraxman sakhri dawsi rawayat islaam qaala wuxuu yidhi cabdiraxman sakhri dawsi ina rasuula rasulka sl sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa shariba hadduu caba alkalbu eygi fii inaai axadikum midkiin waalkii falyaqsilhu sabcan todoba jeer ha dhaqo weeyaan waa yahay wa fii riwaayati limuslim duhuuru inaai axadikum midkiin waalkii daahir noqoshadiisa idaa walaqa hadduu muxuu ahaa carabka ku caba fiihi alkalbu eygi ama uu afka la gala an yaqsilahu waa inuu dhaqo sabc maraat todoba jeer ulaahunna midda u horeysana bituraabi turaab ama mid ka mida cara marka waa in saa dhaqa saas ayaa la yeelaya saas nabigan ay amar ku bixi sala allahu aley wasalam ummadna waxbaba la tahay ilmahoodii oo kale oo guryihi ay ku haystaan ajarkoodiina waa baaba'ay xataa qaar muslimiina waxyaabaa sameeya baabuladaa waa dhibaata iyo wasakh oo yusiibu ku dhacda annacla kabta see la haddii kabta ay najaaso ku dhacda mala dhaqi sida shaatigii iyo khamiiskii iyo sarwaalkii iyo wixii la midka koofiyadii miyaa loo dhaqi mise waa sidee see la yeeli iyo todoba iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu ta radi allahu ana rasu rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa waطica hadduu kula istaaga axadukum midkiin binaclihi kabtiisa aladaa wasakh fa ina turaaba turaabta lahu isaga wuxuu u yahay ay u yahay turaabkii tahuurun nadiifnimo ayuu yahay nadiifayn ayuu yahay weyaan haddii aad kula istaagtaan wasakh haddii kabtaad kula istaagtaan daahir noqoshadeeda waa caro weeyaan saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslm abu daawuud ayaa xadiidka soo saaray waa xadiid saxiixa marka arinta ayada waxaa ku tagay alimaam alawsaaci caleyh ramat ullah shekh islam ibn taymiya arrintaa wuu ku tagay laakiin jamhuur culamaa waxay leeyihiin arinta ayada ah waa shay qallalan haddii lagu istaago kale laakiin shay qoyan oo saxro qoyan oo caadi ah haddii aad lugta kula istaagto kabti inaad muxuu ahaa saas carada u marmaris kadibna aad masjidka la soo gasha baabkaad baab ansaxa ma ahan leeyihiin najaasadin caynteed ayaa weli baaqi ah marka alcumuum masaladaas saasuu nabigeenu cadayna sal alla alay slam culimadana warkaas ay ka qabaan hadalkii cabdulahi bn muxuu ahaa cabaas miu ahaa ninka xali aan soo maraynay ayucadibunii calaa salaat kii inay noqotana waa halis weeyaan marka ilahay xaal haastura baabu xukmi alhirati alhirati hirada ama bisada xukunkeeda ayuu baabkan u baab yahay ma aahira mise aahir ma ahan ma najaasa mise najaasa binti kacbin waxaa la wuri ibni maalikin radia allahu wakaanat waxay ahayd yaramuk allah wakaanat waxay taxta bni abi qataada abi qataada wiilkiisa ayaa xaasu ahayd weyaan oo hoostiisa ay joogtay ana abaa qataada dakhala uu usoo galay ayada ayuu usoo galay gabadh la yihahda kabsha binti kacb ibni maalik kacb ibn maalik waa taqaanaa ninkaas saxaabiga jaliilka ayaa dhalay fasakabat lahu waduu'an weyse ayay usoo shubtay fa jaaءat waxaa timid hiratun bisad ayaa timid fa sharibat minhu way cabtay biyihii weysadaha ay wax ka cabtay faasqaa wuu u raariciyey muxuuha u leexiyey lahaa bisadi alina waalka ayuu raariciyey xataa sharibat ilaa ay ka cabto oo biyihi waliba ka cokonaata qalat kabshatu waxay tidhi fara'aanii wuu i arkay anduru ilayhi anoo ayaga arrinta la yaryaaban ayuu i arkay weeyaan fa qaala wuxuu yidhi atacjabiina miyaad la yaabaysaa yabnata akhi walaalkay muxuuha gabadhiisiyey fa qultu waxaan idhi nacmha fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula rasuulka sal sl nabigan wuxuu yidhi inahaa bisadi leysat maahani binaajasin nijaase ma ahaanin bisadi inahaa iyada min aawaafiina kuwa indul wareega calaykum korkiina waawaafaati kuwa indul wareegay ka mid tahy kuwa indul wareega oo muxuu ah labka ah iyo kuwa indul wareega oo dhadiga ah ay ka mid tahayoo ayada markaa nijaasa ma ahan ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm abu daawud tirmidi nasaa-i ibnu maajah iyo daarimi fii sunanihi waana xadiis saxiix weeyaan bisada marka afkeeda waxba nijaasa maaha waa iska daahir waa nadiif weeyaan in dee marka ayada loo jeedo in nijaaso ay iyo aadka Eh, ugu taxadirka badan xagga wasakda iyo waxyaabaha najaasada ay ka mid tahay weliba naam <laughs> baabl <laughs> koleyba waxaa weya horta maxay cuntaa waa ayada sideedaba ayada maxay cuntaa haddii dee cayntii najaasada ay ka muuqata oo markii dee wax ay saarsaaran yihin waa baab kale laakiin de wax iyada carabkeeda afkeeda galay miyaa taqaanaa kaadida ayuu baabkan u baab yahay can umaymata binti ruqayqata waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi radi allahu ta an ardaha kaana nabiyu nabigakaana linabiy nabig waxa u sugnaa sal slm qadaxun dhakal ama saxan laga sameeyey geed laga sameeyey oo min caydaanin geedkaas caydaanka la yihahda nooc meel khashab weeyaan taxta sariirihi sariirta hoosti ayuu muxua la jiray yabuulu fiihi ku kaadin jira nabigana sal slm bileyli habeenkii nabiga calayhi salat abu daawuud iyo nasaa soo saar waan xadiis xasanun saxiix ah waalkaas ayaa u jiray habeenkii waa mugdi habeenkii masquula ma lahan meesha la aada meel fog weeyaan wamaa ilaa daalika waxba lama haysto xaalad waad marka nabigeena calayhi sala slaam saas ayaad lahaan jiray waxba dhibaato ahna ma lahan laakiin alxamdulillah annaga maanta waad aragteen fadliga ilaahay iyo nicmada ilaahay guryihii aan deganayna ayaa masquula ah, inooga dhex yeelaan oo weli biyo iyo nal iyo adduun iyo maa sha allah nicmo waa barwaaqo waayahay baabulmiyaahi biyaha ayuu u baab xadiidka sagaal boqolaad maa sha allah caawa waxaan maraynaa sagaal boqol bifadli illahi caza wajal can abi hurayrata qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalik falyafraxuu huwa khayru maa yajmacuun mawliidka miyaa mise waa xadiis sagaalka boqoloo la gaaray mawliid sooma dhowa nacam can abi hurayrata radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra sa'ala rajulin ba wuxuu weydiye annabiy nabigan ayuu weydiy sal slm faqala wuxuu ya rasul rsulka allow ina annaga narkabu lbaxra baddi ayaan fuulnaa oo doomo ayaan alqaliila in yaroo min almaai biyaha ka mid ah fain tawadacna haddii aan weyse qaadana bihi biyahaas caishna waan oonaa biyihii oo macaanka haddii aan ku weyse qaadana waan oomaynaa oo biyuhu waa naga dhammaanayaan afanatawado miyaan ku weyse qaadanaa bimaai albaxri biyaha badda miyaan ku weyse qaadana oo dhanaanka ah weeyaan faqala rasul lla wuxu yri sal slm huwa isaga aahuuru waa tan daahirka ay yihiin maauhu biyihiisa alxilu xalaashan ay yihiin meytatuhu bakhtigiisa weyaan badda waa karaa sidoo kale waxaa weyaan meydka ku jirana wix bakti ah oo ku dhex baktiyana waa aahir saas ayuu nabigeena cadayna sal sl abu daawuud tirmidi nisaai ibni maaja iyo daarimi fii sunanihi waana xadiis saxiix weyaan xadiis sagaal boqol iyo koobaad bn cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma qaal cbdullahi bn cumar su-ila rasulla nabiga ayaa la weydiy sal sl an maa biyo ayaa wax laga weydiiyey iwamaa xayawaanaadkii iyo duurjoogta yanuubuhu ka soo dullaca ah amaba ku soo aroora oo min adawaabi daabooyinka ah iyo duurjoogta iyo wasibaaci daabooyinka waxaa weeyaan waxyaabahan xayawaanaadka iyo asibaaci iyo dugaagga ah fa qaala sal ll slm wuxu yihi nabigeen ala sl slam idaa kaana hadduu qullatayn laba qulla haddii ay biyaha noqdaan lam yaxmil khabata wasakh iyo najaasa ma xambaaraan oo ma najaasooban ayuu nabigan ujeeda ala sl slam abu daawud tirmidi nisa ibn maaja darmi fi sunanin waa xadiis saxiix weeyaan qullataynka marka adi waa boqol litir kale boqol litir biyaha haddii ay gaaraan dhadhankii iyo urti iyo iyo midabki usan doorsoomin waa aahir weyaan alfasl thaani fasalka labaad alxaydu halkan xaydka ayaa laga gelayaa weyaan baabu baabun tatruku xaaidu haweeneyda xaylkeeda way isaga tegaysaa asalaat salaada iyo asawma soomka salaadda waa ka tegaysa sooma qalaynaysa soomka waa ka tegaysa laakiin way soo qalaynaysaa weyaan xadiid sagaal boqol iyo labaad can mucaadata waxaa laga wariyey raximaha allahu raxmata waasica ana mra'atan haweeney qaalat waxay tii licaaishata ummi atajzi miyay qalaynaysaa ixdaana mid annaga salaataha salaadeeda idaa tahurat markii aahir ay noqoto oo xaydkii ka baxda muddadii ay u dhammaato miyay qadaynaysaa faqaalat waxay tihi xaruuriyatun anti adiga khaarijiyad miyaa tahay khaariji takfiir miyaa tahay ama khaarijiyad miyaa tahay weyaan khawaarij miyaa tahay kunaa waxaan naxyadu kuwa xaydo ayaan ahaynay maca nabi nabiga maciis la xaydna calayhi salaat slaam nabiga anagoo la joognaa xaydi jirnay falaa yamurunama fari jirin bihi isaganama fari jirin aw qaalat waxay tihi falaa nafcaluhu salaada sooma qalayn jirin arrinkaa ma samayn jirin ay leedahay adi marka ma waxaa tahay khaarijiyad ayaa tahay weyaan ama takfiir miyaa tahay maxaa yeelay howlahan eh, waxaan ku naqaanaa dadka noocaasa weyaan lidaalika qofka haddii khasla khisaasha ahlulkhuruujka amaba takfiirka lagu arko mararka qaar waa la dhihi karaa waxaa adiga ma takfiiraa mise khaarijiyat waa la dhihi karaa badan iyo waxay leeyihiin calaamooyin aad u badan ay leeyihin marka mid ka mid ah lagu arka adiga ma kuwaasaad ka mid tahay in la dhahaa ah waxba dhibaato mala min caaisha radi allahu ta an hadalkaas laga hayaa weeyaan nacam macnaheedana maaha qofka in lagu xukuma maahan laakiin waa in la hubsado adiga ma kuwaasaad ku jirtaa in la yihahdo waxba dhibaato ma lahan takfiirka waa xugun sharci ah xaq lagu gaalaysiiyo oo qofka isagoo gaala gaal waa la yidhahdo waa ma'muur waana waajib qofka gaalka inaad gaalnimo u ictiqaadaysa gaalnimana ku qirto laakiin mishkilada taale waxay noqotay qof muslima ayaa shubha yar darteed markiiba daaqada loogu tuuri xalaalu dami walmaal dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo cordigiisa iyo kulli waa ku tuma weyan waxba dhibaato ma lahan maxaa yeele waa gaaloobay isuu gaaloobay maya <laughs> waa iska imtixaan wa fii riwaayati riwaayat oo limuslimin imaa muslim muxuu usugnaatay ama ku sugnaatay qaalat waxay tiri mumin caaisha sa'altu caaishata caaisha ayaan weydiiyey faqultu waxaan idhi maa baalu alxaa'idi haweenayd xeel kale maxay taqdi u qadaynaysa asawma soomka walaa taqdi salaad salaaday u qadaynayni faqaalat waxay tihi axruuriyatun anti adiga ma khaarijiyad ama takfiir ayaa tahay qultu waxaan ihi lastu ma ahi bixaruuriyatin takfiir iyo muxuuaha khaarijiyad ma ahi walaakinii aniga asalu su-aalan weydiinaya istifsaar ayaan weydiina un kaana wuxuu ahaad yusiibuna asiiba dalika xaydkaas oo fanumaru waxaan lafari jiray biqadaai sawmi soomka inaan qadayn aan lafari jiray walanumaru biqadaai salaa salaad inaan qadayn aan lafari jirin wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj saas weeyaan xadiid sagaal boqol iyo saddexaad can abi saciid alkhudri waxaa radi allahu ta an arda qala wuxu abi saciid kharaja rasuula rasuulka all ayaa baxay fii adxaa salaat ladxaa ciiduladxaa ayuu nabigu baxay aw firin ciidulfidri ayuu baxay ila lmusala meeshii lagu tukanayay bannaanka meesha aan ku tukano kale hada weyaan alxamdu lilah waayahay famara nabigu wuxuu soo mara calanisaa haweenka ayuu soo maray faqala wuxuu yidhi yaa macshara anisaa'i dumarka makaana kulankoodiyow tasadaqna war sadaqa la baxa fa inii aniga uriitukunna waa liinkintusiyey akara ahli naari ahlu naarka ku u badan inaad tihiin fa qulna waxay yidhahdeen wa bima yaa rasuula rasuulka allow maxaa arrinta aan ku mudannay oo inaan ahlu naarka u badanna keenay qaala wuxuu yidhi sal alla sl nabigeena tukirna waxaad badisaan allacna cayda iyo nacladda ayaad badisaan wa takfurna waxaad muxuu ahaa eh, diidaan ama aad waxaa weeyaan eh, ku jasaartaan alcashiira zawjki iyo dhaqan wanaagii idinka dhexeeyey ayaad diidaan ayaad diidaan weeyaan nacam ninkii wanaaggii adin idiin sameeyey ayaad ku gacan sayrtaan haddii aad bisiira qabataan maa ra'aytu maan arkin ayuu nabiga alayh slat slam min naaqisaati caqlin kuwa muxuu caqli yar maa ra'aytu maan arkin min naaqisaati caqlin kuwa caqli yar iyo wadiinin diin yar adhaba ka tagsiin badan lilubi rajuli qofka caqligiisa alxaasimi ee weliba ragnimada iyo dadnimada meel fiican ka gaaray oo mxuu ahaa go-aanka adag min ixdaa kuna middiin yacnii dad ah, mxuu aha aan aad u caqli badnayn oo caqli yar oo ragga kuwooda ugu caqliga badan ugu goaanka adag oo ugu maskaxda badanna caqligiisa markiiba mxuu ahaa markiiba gacanta kusoo dhegay muxuu ahaa saas ugu ciyaari cid adinka mxuu idin dhiganto ma arkin ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam kadibna qulna waxay idhahen wamaa nuqsanu diinina wa caqlinaa ya rasul rsulka allow caqliganaga iyo diintanaga xagay ka baran yihiin oy ka nusqaansan yihiin weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena alayh slat slam alaysa miyay ahayn shahaadatu lmarati haweeneyda markhaatideeda mila nisfi shahaadati arajuli ninka shahaadadiisa iyo markhaati furkiisa niskeedoo kale sooma ahanin qulna waxaydhan bal ahaa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajali musaman faktubuuh waashiduu macaayadii horey igu wada nacam farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa nacam qulna waxay dhan balaha qaala wuxuu yidhi fadalika arrinkaas min nuqsaani caqliha caqligeeda nusqaankiisa weeyaan alaysa miyuusan ahayn idaa xadat markii ay xayshana lam tusalli midaanan dukanin oo lam tasum aanan soomin qulna waxay dhaheen balaha qaala wuxuu yidhi fadalika arrinka isaga min nuqsaani diiniha diinteeda nuqsaanteeda way bukhari muslim ayaa soo saaray xadiidkan nabigeena sala allahu alayhi waali waslem wuxuu aad u caddaynayaa dumarka inay ahlunaarka u badan yihiin sababta keenaysana laba cil ayuu nabigeena caday sala allahu calayhi waali wasalam cilada koobaad cayda ayay aad u caayaan caydooda iyo nacladooda iyo aflagaadada iyo waxaasaa ku badan tan labaadna dhaqan wanaaggii ragga ka dhexeeyey ayay ku kufriyaan hadduu qofka siduu xadiid riwaayad kale caddaynaysa qofka hadduu weligiis ixsaan u sameeyo oo wax yar oo maalin un si un ay isu yara qabtaan ilan muxuu carab iyo ilkaa isqoomee oo isqabtee waxaa weyaan iyagaana wa iskugu dhow dadka iskugu dhow amaba iskugu dhow muxuu cid iskaga dhow lama arkee haddii ay dhacdo waxay leedahay ma ra'ayta minka khayrun qa maa ra'aytu minka khayran qau weligay wax khayr ka arkay lama arka xataa yowma aiib xataa yowma aiib marka calcumuum baabkaas waa baab dheer aad uma karna marka taas ayada ahna waxaa weye xamaasada iyo waxa weeyaan dhanka la yidhaahdo naxariista iyo xamaasada ayaa ka tanbadinaysa oo caqliga dabooli hadda waad aragteen haddii qof jarjaran oo meel yeella aan soo marno oo hadda saddex dumar iyo saddex rag ay soo maraan dumarkii maxay samaynayaan ya oohinay la dhacayaan oohin raggiina waxaa weeyaan inay yara istaagaan saas u yara eegaan oo meydka meesha aan ka qaadna ay yihahdaan bay u badantun sooma iyo yaa dilay iyo muxuu ahaa ciddii hala soo qabta iyo wamaa ilaa daalika marka waxaan kala jeedaa ayaga marka dhanka naxariista iyo dhanka xamaasada ayaa ku badan xamaasada marka waxay dabooleysaa fikirkii iyo caqligii ay marar badan dabooleysaa sidoo kale waxyaabaha naqsiga keena waxaa ka mid ah xaalado waxaa soo mari ragga aanan soo marin tusaale ahaan qof bini aadan ah oo inta adiga aad tabar leedaha ama kula mid ah amaba kaa liidan oo sagaal bilood warshad ay gudihiisa ka furanta ka warrama sagaal biloodoo kaamila ah ayaa habeen iyo maalin warshad shaqayni oo weliba daaqadeedii kaamil ku shaqayni ayaa calooshiisa ku dhex jirta oo raximkiisa ku jirta ya matagii rafaadkii xanuunkii waa lagu dhex ciyaari ya intaa loo ordi horaa loo ordi dhinacaa loo ordi wamaa ilaa daalika xusila lagala daalay waxaa weeyaan lug baa lagu dhufanay madaxyaa lagu dhufanay wamaa ilaa qofkaas noocaasa marka maskaxdiisa ay haraysa adi marka caloosha lagaa qabto shubun ku yaraa ya ka warraba xalkaasoo doqonaya halka sheekhow shuban baa ahaye muxuu ah, kitaab baan dhegeysanaya ma soconi haba ka yaabin xitaa wadaad kitaabka akhrina waa inuu meesha ka cararo war ma yeelin qof yani xaalad adag waaa sooaalkii waaa soo mari fooshi oo runti geerida waxba aan ka liidanin wax un ku dhow taqriiban ayaa soo mari xaalad aan caadi ahayn waxaa soo mari wakhtiga xaydka oo waxaa weeyaan jirkeeda kuleelkiisa iyo sumuumtaas jirkeeda ka soo baxaysa iyo waxyaabahaas ay wax walba ka xanuun badan yihiin qandhada iyo dhibaatada iyo misaajkeeda iyo muxuu ahaa lidaalika dumarka maxaa gacanta looga gelin waayey furiinka oo ragga gacanta looga geliyey xaaladooda waxay soo mari nail waay dhahaan marna cerkaa gaari marna dhulkaa gaari waa saas marka waa ka dhac kadeg wa ka dhac kadeg ka dhac kadeg ka dhac kadeg lidaalika in laga uuma feer qaloocan asbaabteed ay ka tahay amaba waxyaabaha loo daliishanay ka tahay dumarka marka marka le naaqisaati caqlin asalka caqliga uumitaanka inay ku kala duwanaan laga yaaba laakiin xaaladaha soomara ayaa keena inay hilmaamto markay naagtu hofoolato oo kale oo dhibkaas ilkaha waad aragtee dumarka inta badan meelaha ilkaha lagu hagaajiyo dadka dhoobanyaa wa dumarka maxaa keeni waliba dumarka soomaaliyed ugu darnaan filaya maxaa yeelay waxaa xilliga foosha ayaa adkaysiga iyo ilkiisku garaaci iyo hadhawaaqin iyo ummadahan hadda aan la noolnahay ah, haweeneyd waa dhawaaqaysaa markii mxu foosha ay qabato waaw waa laga kala yaa meesha waana caadi dhakhtarkan wuxuu le oy laakiin kuweena ilkaa isku dhejinayaan dad soomaaliyahoo mxuu ahaa fikrad fiican keenayaan arkayo alwaax yaro intaa leeg oo fartaa leeg loo diyaarina kadibna gowska labada gowsood a dhab looga siini saasaa loogu qabani marka alwaaxunbaa marka mxu roogaysaa mooyane ilkiiskuma garaacayso qofti waa u badbaadaysaa marka taqriiban xaalada marka waxay soo maraysaa keenaysa inay wax badan hilmaamto xaalada waxaa ah soo maraysa yani khatar ah soo maraysa xaalada xataa iska natural oo abiici ah oo si caadi ah laakiin haddana qofta ay caadi hayn ayaa soo maraysa adi markaad qanatay eeg markaad baahata arag markii caloosha laga haya arag markii waxaa aad murugoota arag xaalad maxaad ahaanaysa marka hebel ayaa kaa hor imaadayood magaciis soo bixin soo qaadi weynaysa mararka qaar qalin la soo baxaysa od leedahay waxbaan qori wixyaa ku gemini telefoonaad mararka la soo bixi leedahay qof baan wix rabaa qofkii magaciisaa kuu gemina markaasaad indhihi mirig mirig ka siini adoo caadiyan bala qabin ka warran qofkii marka warshad ay ku dhex oo bishii waxaa weye hal mar xaalad khatar dhiiggiisao dhan muxuu ahaa qaybo ka mid ay baxayaan oo xaaladaas maraysa oo ilmo nuujinaysa oo waxaa weyan soo joodaysa oo cunno karinaysa oo dabgelaysa oo intaasoo dhibaato yani xaalad khatar wa sida dhabta ah marka waxa keena inaad caqliga hoos u dhaca oo muxuu ahaa raggii ay kaga ficnaada dhankaasaga asbaabtaas ayaa ka mid dulqaadki ya haweyrana ha naam nacam khaasatan xilliga hadda xaydka oo kale haweenid markay dhiig ku dhaca amaba xaaladda oo muxuu ahaay eh, ay ku jirta xaaladda ay ku jirta walac ay ku jirta kale hadda ragga inta badan i dumarka isfuro xilliga isfuro ma taqaanaan waxaanoo badan wiilasha yaryaroo muxuu ahaa hadda arooska iyo muxuu aha ku cusub iyo haweeneyda mararka qaar ninka sanka ka qabsanaysaa sanka ka qabsani mararka qaar way ku batagi markaasuu le khalaas waatan inkaar qabto wayaani waa in cidda la dhaafiy la boqoli oo lama gaarin baabkaas waa baab iska abiici ah in loo sheega marka hore lagu mahrina iyo marka hore muxuu ahaa la aqalgeynaa in loo sheego l xaaladahaas noocaas soo socda waxad yeeli ogow in la marka xaaladahaas noocaas oo imtixaankaa soo maray dumarka marka aad iyo aad in looga naxariisto oo laga warhaya dadka qaarna waxaa weyaan naaqisaatu caqlin wadiinin xadiikaas intay qabsadeen waxay ka dhiganaan jeedal ay dumarku garaacaan ay ku karbaashaan oy leeyihiin oo naga aamusna ah, maxaa og sheegay alai sl slam inaad naaqisaatu caqlin wadiin tahay saasuu la istaagayaa oo naagaha dumarka iyo iyo isku dirina iyo nabiga alayh slat slaam dumarka iyo diintan isku dirina saas ma aha baabka isaga dhanka laga eega waa dhanka xaalaadkaas kala duwan xaalaadkaas kala duwan sinaanta masalada la yihahdo oo ah dumarka rag inay siman yihiin dhan biniaadinimo u siman yihin alaa shak biniaadinimo u siman jaanibkan kale waxay ka siman yihiin xuquuqda lagu leeyahy xuquuqda muxuu ahaa waajibaadkana oo sharciga waa u siman yihiin meelo yaryar waa gooni laakiin dhinacyo badan ay ku duwan yihiin dhinacyo badan ay ku duwan yihiin tusaale ahaan ninka ragga hadda dumarkii ragga hasinaada soo haddii cadaalad la samayna adna waa inaad sanad dhasho adna waa inay ayadna waa inay sanad dhasho kuwa ugu sarreeya xuquuqda dumarka u qaayliyo waxaa laga rabaa inaa iyagana sanadna ay canugii muxuu ahaa ay dhalaan dumarkiina ay dhalaan ma yeeli karaan beriyaa waxaa dhacday waxaan ka akhriyey meel baan ka akhriyey nin aad ugu ololeyn jiray xuquuqda dumarka oo aad u qaylin jiray oo iswaalwaali jiray iswaalwaali jiray ayaa waxaa weeyaan iyo nin muslima ayaa dood cilmiyeed galay meel jaamacad ah kadibna ummaddii waa u fadhiyaan hoolkii ayaa la fadhiyaa kadibna markii la bilaabay dood cilmiyeedkii ayaa kii gaalka ahaa uu daldalmay uu daldalmay uu daldalmay markaasuu yidhi kii muslimka ayaa wuxuu yidhi istamicii markuu dhameey istamici i dhegeysa marka yani damiirka wuxuu ka dhigay damiir haween ayuu ka dhigay ya anaya maqal camal iyo hadal noocaas yani istamici ayuu ku yidhi ninkii markaasuu furka tuuray ood iswaalay oo la qaban waayey oo ninki uu kusoo booday markaasuu yiri damiirkaas haddan muxuu ahaa maanta soomaadan lahayn waa la simanay in xataa damiirkii iyo xataa dhawaaqii ayada sidii looga dhawaaqay in laguga dhawaaqaadan ogolayn oodan cadaalad uga ogolayn cadaalada ogash xaggey talla marka runtii dumarka ah, ummaddan hadda dumarka xuquuqdooda iyo baabkaas iyo waxyaabahaas ka hadla waa waa iska horaa waa waa afinshaarnimo iyo iyo waxaan loo joogin iyo inay um, gabdhihii meelaha ka aruursadaanoo mxuu ahaa shahwadoodii iyo ku gutaanoo ay iska rabaan dhinacan wuu jira oo annagan mararka qaar sida dhabta khaasatan ummadda soomaaliyeed dulmi badanna waa jira laakiin dulmiga asaga dulmi diinta ay keentay ma ahan ulmi hareecada ay keentay maaha ulmi kitaabka u keena maaha nabigeena sal la alay slam waa ti uu leeyahay waxaa idinkugu akhyaarsan oo idinkugu qiimo badan axasinukum akhlaaqan sidoo kale waxaa weeyaan waxaa idinkugu wanaag badan khayrakum liahlihi reerkiisa ninka ugu akhyaarsan oo ugu dulqaadka badan oo ugu naxariista badan idinkugu akhyaarsan waana khayrakum liahlihi aniga ayaana koobka koobaad iyo qalinka koobaad u qaatay weyaan ama nambar koobaad anaa galay ayuu nabigeen aleh sala slam marka diin saasay ay u sharaftay nabigeena ala sl slam iska dhaaf kuwa uu qabay xataa gabadhiisa oo la qaba ayuu utagi jiray markaasa mar alla markuu utaga isagoon gacanta iyo madax ka dhunkanin nabigeena ma fadhiisin jir iyo wejiga ka dhunkanin ma fadhiisin jir alayh slat slam dhaqankiisa saad ahayd marka waad garanaysaan xitaa jannadii ayaa laba gabdhood barbaarintood iyo korintood iyo sharaftood iyo qiimaantood ayaad rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday calaa lisaani nabiyihi sal alla lay slam inuu nabiga jannada qofka kula mid noqdo ya man caaliya jaariyatayn laba gabdhood qofkii barbaariya oo koriya oo dhaqaalay oo sharf oo diin bara oo cilmi bara oo u qiimay ilaa ay ka qaangaaraan jannadii waxba uma jir jannada um horay ka gelay sidoo nabigana alai sal sl nabiga ayuu meel la jooga alai slam xuquuqda intaad leegay diinta kafaala qaadaya adinka maxaad kafaala qaadeen adinka waxaad xataa waxaad u diideen magaceedii magaceedii aabbaheed waxaa la yihahdaa ayadii waxaa la yidhaahdaa heblaaya ina hebel maalinta caqdiga lagu xira caqdiga baadilka maalinta ay ku xiraan ayaa magaceedii ninkeedia loo soo guurinaya xitaa magaceeda waa la seejiyey xuquuqda agey talla marka nimiyu hala xisaabtama dhabna loo xisaabtamo oo baabka isaga ah nimi waxaan la hadlayaa niminkan muxuu ahaa xuquuq dumarka u oolay ila dad dado muslimiin aad u badan ayaa waxay aaminsan yihiin islaamka inuu muxuu ahaa xuquuqda dumarka eh, duudsiiyey ay aaminsan yihiin aan aan isu tirsanna nacam afcaasha ay dadka muslimiinta qaar samaynayaan sax ma ahan laa waa khalad mana ogolin diinta allana ma ogola laakiin diinta alla looma tiirinaya arrinta ayada weyaan arrinta ayada afraadda sameeya ayaa loo tiirinaya dulmiga aad ku haysaan dumarka ayaana keenna ka badan nacam baabulqusli qabays laga qabays meel xayd xayd laga qabaysto iyo nifaasi dhiig muxuu ah dhalmada laga qabaysto ama dhiigga umasha laga qabaysto ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiid sagaal boqol iyo afaraad can caaishata waxaa la weri ummi lmuminiin radia allahu tacala an ardaha ana imra'atan haweeney sa'alat waxay weydiisay annabiya nabigeena sal l slm waxay ka weydiisay can qusliha qabayskeeda ay ka qabaysanaysa min almaxiidi xaydka ka qabaysanaysa sida loo qabaysta iyo ariiqada habka loo qabaysta ay nabiga wax ka weydiisay fa amarahaa nabiga wuxuu faray kayfa takhtasilu si ay u qabaysanaysa ayuu nabiga faray fa qaala wuxuu yidhi khudii waxaad qaadataan firsatan gobol yar oo maro ah oo min miskin la miskiyeeyey oo muxuu ahaa cadarka qaalat waxay tihi kayfa taaharu sideen iskugu nadiifiya qaala wuxuu yidhi taaharii biha isku nadiifi qaalat waxay tihi kayfa sideen iskugu nadiifiya qaala wuxuu yidhi subxaana alla ayaa nasahna taaharii isku nadiifi fajtadabtuha kadibna waan soo jiiday ay leedahay caaisha ilaya faqultu waxaan idhi tatabacii biha waxaad raacisaa ahara dami dhiigga meesha uu muxuu aha raadkiisa raaci weyaan markii aad qabaysato oo isnadiifisa meeshii ile dhiiga kulayl iyo ur waxbuu leeyahay catarkaa mari weyaan catarka nooc waa inuusan noqonin dhib u keeni karo meesha ayada ilaa catarada waa kala duwan yihiin khatar weyaan qaar waxaa jira haddii meelahaasoo kaleo daakhiliga ah la gaarsiiy dhibaato keeni kara laakiin nooc dhib aan gaarsiinayn dhakhaatiirta ay ogsoon yihin waa inuu noqdo weyaan waayahay ilaa hadda kimicol iyo wax badan baa mxu ah cataradii lagu shubaa oo laga buuxiyaa waayahay bukhaari muslim ay xadiis soo saaray weyaan wa fii riwaayati limuslim can caaishata waxaa la wariy ana asmaa asmaa sa'alat waxay weydiisay annabiya nabigan can gusli maxyidi xaydka qabayskiisa faqala wuxuu yidhi ta'hudu waxay qaadanaysaa ixdaa kuna midiin ma aha biyaheeda iyo wasidratahaa iyo gobkeeda calaynta gobka amaba dee waa muxuu aha saabuunduurka iyo wax la midka weyaan saabuunta caadiga ah berigaa dee muxuu aha saabuunta caadiga ma ay jirin fataaar fataaharu way isku nadiifinaysaa fatuxsinu aطuhuur isnadiifintan aad bay u wanaajinaysaa uma intaa kadib ku shubaysaa calaa rasiha madaxeeda almaaa calaa rasiha meesha ay nadiifin waa meesha dhiigu ka soo baxay abcan ay aad u wanaajinaysa weyaan meesha ay ka dhamaynaysa dhiigga wixii calaa rasiha fatadlukuhu way ku mxuuah maramaraysaa dalkan marmarin iyo mxuah rugitaan shadiidan ee daran amaramar ah mxuah daran weyaan xataa tabluqa ilaa ay ka gaarta shu-uuna ra'sihaa timaheeda meesha u hoosays asalkiisa weyaan timaha asalkooda ay ka gaarta weyaan uma intaa kadib tasub waxay ku shubaysaa alma calayha dusheeda almaa biyaha isku shubaysaa gobol yar oo maro ah wamasakatan ee miski la mariyey fataaharu way ku ahaaro qaadanaysaa biha iyada isku nadiifina meesha ay marinaysa weyaan faqaalat asmaa waxay tidhi wa kayfa tataharu biha say isu nadiifinaysaa qaala wuxuu yidhi subxana allah alla nasahan tatahariina biha isku nadiifi weyaan faqaalat caaishatu waxay tidhi kaanahaa waaba iyadoo tukhfii qarinaysa daalika arrinka isaga weliba ay soo jiidaye tatabiciina waxaad raacinaysaa ahara dami dhiigga meesha raadkiisa saa u mari oo muxuu ah catarka saa u mari weyaan wa sa'alatu waxay wax ka weydiisay can qusli janaabati qofka janaabada qabo siduu qabaysta ama dumar ha noqde ama rag ha noqdee faqala wuxu taahudu waxay qaadanaysa weliba dumarkii taakhud waxay qaadanaysaa ma ambiya fatataharu way isku nadiifinaysaa oo fatuxsin aطuhuur ahaaro qaadashada ay wanaajinaysaa weysadii iyo wix lamidka weyaan aw amaba tubliqu waxay ku xeeldhiranaysaa aطuhuuru ahaaro qaadashadii uma inta kadib tasub waxay ku subaysaa calaa rasiha madaxeeda fatadlukuhu kadibna way maraamaraysaa ama way rogaysaa xataa tabluqa ka gaarta shu'uuna rasiha timaheeda asalkiisa weyaan shu'uun asal weyaan rasihana timaha loola jeeda uma intaa kadib tufiidu calayha almaa biyo ay isku shubaysa weyaan faqaalat waxay tihi caaishatu nicma nisaau dumar waxaa u wanaag badnaaday nisaau alansaari ree ansaari dumarkooda lam yakun muusan ahayn yamnacuhuna mid wax ka reeba alxayaau xishoodka yamnacuhuna mid ka reeba alxayaau xishoodka an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinta alle xishoodka ma reebi jirin radia allahu tacala canhu ardaahun xadiid sagaal boqol iyo shanaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiyi ida اqtasalat اlmarأatu haweeney haddii ay qabaysata min alxayd ay ka qabaysata faltumisa ahar dami biib faltumisa ha taabsiiso ahar dami dhiigga mxuu ahaa raadkiisa biiibin catar ha taabsiisa weyaan daarimi sanadkiisa saxiix weeyaan waa saan hore u sheegnay catarka waa inuusan dhibaato keenayn oo laiska hubiyo weyaan xadiid sagaal boqol iyo lixaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala arda qala wuxu yhi anas qaala rasul wuxu yiri sal slm ida اqtasalat ilmarأatu haweeney haddii ay mxuu ahaa ka qabaysata min xaydiha xaydkeeda naqadat way furfuraysaa shacraha timaheeda wakasalathu wayna dhaqaysaa bikhimiyin wa ushnaan ama wa ishnaan waa geeda muxuu ahaa labadaba oo lagu qabay saabuunduur iyo waxaad tidhahdaba geedihii lagu qabaysan jiray xilligaas saabuunta un kasoo qaaday shaambadii weyaan waida iktasalat dii ay qabaysata min janaabatin janaabadana sabat calaa rasiha madaxeeda ay ku sabaysaa almaa biyaha ay ku shubaysaa wacasaratu way maraamaraysaa laakiin inay furfurto baraarihii iyo muxuu ahaa dabki iyo timihii dabnaa iyo laazim ma aha weyaan soo saaray almaqdisi fi alxadiid almukhtaara sanadkiisana saxiix weyaan baabu alistixaadati dhiig shubanka ayuu baabkan u baabyahay dhiig shubanka cudurna waa noqon karaa mararka qaarna daawooyinkan muxuu ahaa xamliga iyo uurka lisaga celiya ayaa keeni kara iyo waxyaaba la mid a ah weyaan marka dhiig shubankaas xukunkiisa ayuu baabkan u baabyahay xadiis sagaal boqol iyo toddobaad can caaishata radi allahu taala binta abi xubaysh gabadha saxaabiyadda ayaa u timid ila nabi ay u timid sal l slam faqalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow innii aniga imra'atun haweeney ayaan ahay ustaxaadu waa lidhiig shubansiiya dhiigga ayaa muxua iska shuba weeyaan fala adhuru mana daahir noqdo afa dacu miyaan isaga taga asalaata salaada faqala rasul wuxu yiri sal slm laa maya inamaa in kale ma ahna daalika arrinka isaga dhiigga shuma cirqun waa xidid xidid weeyaan ee muxuu ahaa xayd ma ahan walaysa bixaydin xaydin ma ahan faida aqbarat xaydatuka xaydkaada haddii ay soo qaabisho oo xaydku kugu dhaca fadaci salaad salaad isaga tag waidaa adbarat haddii xaylka uu dumarjeediyo muxuu sii jeestana oo xayd kaa baxana faqsilii dhaq xanka xaggaada addama dhiig iska dhaq uma salli duka zaad buhaari imaam buhari wuxuu ku ordhay muslim ay xadidka hore soo saaraye uma intaa kadib tawada u weyse qaado likulli salaati salaada ku weyse qaado xataa yajiia ilaa uu ka yimaada dalika alwaqtu waqtigaas xaydka kaaga yimaado weeyaan waaya wa fii riwaayati buhaari riwaayad kaleo buhaari uu leeyahay daci salaad salaad isaga tag qadra alayaami ayaamaha qadarkood allatii ayaamahaasoo kunta aad ahayd taxiidiini mid xaysha fiiha iyada weeyaan haweeneyda dhiig furanka uu ku dhaca laba xaal ayay leedahay xaalad inay kala saari karto xilligii dhiiggii xaydka ahaa iyo dhiiggaan caadiga dhiiggaan caadiga waa dhiig iska cas ama guduudan oo dhiig caadi ah la too ah dhiigga xaydkana waa dhiig madow oo weliba kulul oona muxuu urkiisa uusan dhiigga kale la ur ka duwan marka haddii marka haweeneyda ay kala saari karta dhiiggaas xaydka iyo dhiiggan kale dhibba maba jiraba xilligii uu dhiiggaas ku dhacana waa caadi salaaddii soonka isaga tegaysaa soonkii mawaa qadaynaysaa salaaddiina ma qadaynayso markii aad dhiiggii xayd ka go-a kii kale waa iska dhaqaysaa caadi marka waa iska tukanaysaa salaad kastana uu weyse qaadani laakiin ishkaalka wuxuu yeela haddii haweenaydii kii xaydka ay kii kale kalaba taqaanaba labadiiba waa isku furan yihiin kalama fahmi karto xilligaas marka waxay samaynaysaa waa inay qadartoon xilliga ay xaydi jirtay saddex maalmood buu xayd kaga go'i jiray amaba todoba uu kaga go'i jiray ama lix uu kaga go'i jiray intii aad xayd kaga go'i jiray intii oo kale ayay muxuu ahaa ay inay xayd qabta qiyaasani kadibna inta kalena waa iska dhaqaysaa wayna tukanaysaa maxaa yeelay fattaqu llaaha ma intaad kartaan alla ka baqa qof kasta lasrbolku qaba ciyaada bilah oo kaadidiisa iska shumaysa isna waa la mid wahaakada marka wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj laa yukalifu lahu nafsan ilaa wasaha marka sideedaba diintan waa diin sahal oo aad u fudud marka intii aad kari kartun baa lagaa raba intaadan kari karin cid kuguma shaqaynaysa lama arka lagumana cadaabaya ilahay baa subxana wa tacaala diintiisa yusri iyo sahal ka dhiga waayahay marka haweenayda marka haddii eh, dhiig furankaas ku dhaca labada xaaladood ay leedahay weeyaan wa can ummi salamata waxaa laga wariyey zawji nebiyi sala allahu alay wslam radi allahu tacala anu ardaha ana imra'atan haweeney kaanat waxay tuhraaqu mid laga shuban siiya addimaa dhiigaga oo dhiig shuban ayay lahayd calaa cahdi rasulillah rasulka ale zamnkiis sal ly fastaftat waxay u weydiisay su'aal laha iyada ummu salamata ummu salama rasuulahi ba ay su-aal u weydiisay oo xaaladda ayadahayd iyo xukunka salaadeeda iyo tahaaradeeda ay u weydiisay weyaan fatwa iyo suaal aal weydiin ayay nabiga u weydiisay calayhi salatu slam faqaal nabigeen wuxuu yidhi litandur ha eegta ama litandur ha sugato ciddata layaali habeenihi tiradooda iwal ayaami maalmihi allatii taasoo kaanat ay taxiiduhunna mid xaysho min ashahri bishi qabla an yusiibaha intuusan ku dhicin alladii kii asaaba ku dhacay faltatruk isalaata salaada isaga tagta qadra daalika inta qadarkii min ashahri bis isaga tagta faida khalafat markii ay gadaal iska dibmariso oy gadaal iska mariso daalika ayaamaha iyaga ah faltaqtasil ha qabaysato uma litas tathfir kadibna dheebar amaba waxaa weeyaan olwayskaba halkan la yihao dumarka ay xirtaan ha xirata weeyaan ama meesha ha ubta oo maro iyo wix la mid taha ku cubta weeyaan uma litastair meesha ha ku cubta bithawbin mara ama xafaadad iyo waxaan hadda la xirto uma litusali ha tukato weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waaali wasalam abu daawuud nasaa-i ibni maaja iyo daarimi fii sunani ay kusoo saareen waana xadiis saxiix weyaan xadiis sagaal boqol iyo sagaalaad can caaishata waxaa la weri zawji nebiy sal allah alay slm radi allahu taala arda ana faatimata binta abi xubayshin radi allahu tala ardaha kaanat waxay gabadhaas saxaabiyadda ah tustaxaadu mid dhiig furan mxuuha lagu mashaqeeyey oo istixaado ayaa ku dhici jirtay faqaala rasuul nabiga wuxuu yiri sal slm ina dama alxaydi xaydka dhiiggiisa damun aswad waa dhiig madow yucrafu waa la garanaya faida kaana hadduu aha dalika arrinka isaga oo dhiiggaa madow u yimaada faamsikii can isalaad salaada ka istaag oo ka afxira ka joogso weeyaan waida kaana hadduu ahad alakharu dhiigi kale oo iska casaankahay urka aanan lahayn oo madoobeyn fatawada'i weyse qaada oo mxuu ah isnadiifi wasalli tuka weeyaan abu daawuud nasaa-i ayaa soo saara xadii saxiix weeyaan baabu qasli dami xaydi xaydka dhiiggiisa habka loo radia allahu taala ardaha daata niaaqayn annahaa iyada asma qaalat waxay tidhi sa'altu ama sa'alat imra'atun haweeney ee waxaa weydiisay rasuulah baa weydiisay sala allahu caleyhi waslem faqaalat waxay tidhi yaa rasuula rasuulka allow ara'ayta bal ka warran ixdaana midanaga idaa asaaba hadduu ku dhaca hawbaha maradeed addamu dhiiga min alxaydati xaydku kaga dhaca kayfa tasnacu see yeelaysaa maradii ayaa dhiig ayaa xayd muxuu ahaa kaga soo booday ama xayd ayaa faqala rasul wuxu yiri sal slm idaa asaaba hadduu ku dhaca thawba ixdaa kuna midiin maradeeda addamu dhiigi min alxaydati xayd xaggii uu kaga dhaca faltaqrushu ha burburiso oo mxuu ahaa dhiigi waa dhiig qalalan abcan ha burburiso uma intaa kadibna litandaxu ha biyo raaciso bimaain biyaha ku biyo raaciso uma intaa kadib litusallii fiiha ku tukato weyaan in la zuuliy oo la jajibiyo ila biy hadii lagu shuba halka dhiig meeshuu ku dhegan yahay dhiigan waa aragta markuu xinjiro noqdo harkago oo adkaanaya marka isagoo qalalan in la burburiyo kadibna waxaa weeyaan la biyo raaciyo kadibna lagu tukada ayuu nabigeena fare sal sl buhari muslim xadikana soo saaray xadiid sagaal boqol toban iyo koobaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdirxaman sakhr dawsi radia allahu taala anu ardaha ana khawlata binta yasaar binta yasaar gabadhaas saxaabiyada ah radia allahu taala anu ardaaha atat nabiya nabigeena u timid sal slam faqalat waxay tii ya rasul rsulka allow inahu shaaniya laysa lii aniga iima sugnaanin ilaa hawbun waaxidun hal mara mooyane wa ana anigana axiidu fiihi waan ku xaydaa fa kayfa sidee baan asnacu samaynaya qaala wuxuu yidhi idaa ahurati idaa ahurat haddii ay daahir noqoto faqsiliihi maxaa idiin qoran idaa ahurti miya idaa ahurti haddii aad daahir noqotid faqsiliihi marada dhaq uma salli fiihi ku tuka faqaalat waxay tidhi fain lam yakhruj addamu dhiigga hadduusan zuulinna nabi allow uusan meesha muuqaalkiisa ka bixinna qaala wuxuu yidhi nabigeena yakfiika waxaa kugu filan alayhi salaat slaam yakfiika waxaa kugu filan qaslu dami dhiigga inaad dhaqdid walaa yaduruki waxba kaama dhiba aharuhu raadkiisa iyo muuqaalkiisa waxba kaama dhiba abu daawuud ayaa xadiidkaa wariyey waana xadiid saxiixa nabigeena sal alla alay ood arkaysaan nabi maxamed alai slat la jirtay la nooleed ilaahay subxana wa tacala kuwa ammaanay muhaajiriintii ansaartii ka mid ah wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu anhu wa acadda lahum jannaat dadka iyaga ah gabadhaasay ka ahayd hal mare ayay leedahay hal mare ayay leedahay halkaas mare ay ku xayshaa kadibna maradii ayaa si ayay sheegaranayd waad aragteen maanta qofkii nooga dharyar miiquu leeyahay adba qiyaastii haye armaajo dhan horta dumarka ugu dhar badan dumarka aa ugu dhar badan weliba waxaa weeyaan duruucda iyo cambuurada iyo dahabka iyo baabkaas iyo iyaga waxa weeyaan si fiican bay meel u dhiganayaan waxaa laga yaabaa dirac in la gado sanadkan ku kala waxaa weeyaan lagado ku saddexaad la gada ku tobanaad la gado sanaddan saas oo kale boorsoodhinkii iyo muxuuha iyo armaajoodhinkii iyo wwaxa ay saas u dhowbnaadaan oo arin dhacda ya waa mishkilad moogta saxaabiyaadkana saasay ahaan jireen radia allahu taala ardaahuna marka arinta ya halhalaa la qaba nacam walaa shaka marka umal ilow dhoweeyaano yani maanta wa waa aad baa loo hilmaamay inteena halkaan fadhina waxaa laga yaabaa ragga qaarna maxaa hal qeyd dadka weyn khaasatan halhal qeyd in la wadan jiray maantana waa aragtay maa sha allah waxaan inaan noqonaan ka yaabaynaa qolyihi lahihi jiray saddexdanino la imtixaamay oo labadin ay yidhaahdeen waridtu kaabiran can kaabir qaar baa islii hadda cagtan ay soo kari laayay dadkii geel bay raaci jireen laba qiidoo yara xihan jireen isliina waxay ku dhiiqadaas ah, iyo muxuu aha jaratiimtaas iyo baabka hana geynina ya meeshaas waxaa way daacoon baa ka dilaaciba ya shalayna muxuu aha qofkii geel jir ayuu ahaayo maro qeyda muxuu aha macusto yaroo tutuban iyo shaarko amaba waxaa go-o yaroo garbaha ku watay runtii biniadankaa saas aad buu markiiba u hilmaamaya yani siduu ahaa waxaa weeyaan Eh, mara kaan lam yadcunaa ilaa duri masahu saas ayuu qofka biniaadamka inaan ka hadlayna dadka ilaahay u nicmay maaha lakiin guud ahaanba khalqiga ama biniaadanka ama culimaha noqdo ama caamaha noqdo inuu hilmaamo oo nicmadii ilahay uu siiy markiiba caadi u arka waa arrin runtii imtixaan ah oo caadi qof walba uu leeya culimaha noqdo ama caamaha noqdo nin yar nin weyn waa isku mid dadkii marka nicmadaas intaa la eg oo ilahay uu nasiy subxana wa tacala inaan xasuusano waa laga maarmaan anaan ku shukrina lain shakartum laaziidanakum midda kale inaan ku dadaalno dharka laga maarmo oo guryaha yeelo in uusan noo olin ilmaha canug ayaa dhalani dhar ayaa loo soo gedi markiiba intuusan bilgaari wuu ka yaranaya maasha allah sidii loogu wada muxuu ahaa naaskii iyo cabitaan iyo waxaa weeyaan eh, naan iyo adduun looga wada canuga markiiba maasha allah buq ayuu leeyahay kadibna dharkii uu ka wada yaranaya bil kadib dhara la soo gedi kii meeshuu iska yeelaa ilmihii hore dharki waaa kada shanduroodhinkii go'yaalkii kabihii Ah, duruucdii xijaabyadii yara muxuu ahaa bil ama laba bilood la watay wixii iska dhooban meel la kala dhigo marka la guura waa in ayaga kaligood xaafadka loo guura weli gurguurkan ugu badan yi mogta waxaad arkaysaa boorsooyinka dhibaata arrimahaas marka waxaa wanaagsan qofka muminka annaga weliba ragga aan iska bilowno oo khamiisyahada miiqaa weyaan miiqaa khamiisood leedahay saddexaan leeyahay ama shanaan leeyahay ama afaraan leeyahay ama ka badan ama ka yar waa inay noqdaan waxaad isticmaalaysa wixii aadan isticmaalaynin markiiba waa inaad bixiso cimaamad miiqa xabood leedahay waa inaad markay bixiso koofiyad miiqaad leedahay kaba miiqaad leedahay hakada yani waa in wixii ziyaadada ah aan bixino firaashyadii go-yaalkii bustoodhinkii ilmihii dharkoodii dumarka dharkoodii markii aad muddo yar joogtaba tasfiy hadd waad aragteen dadka ganacsiga ku jira oo muxuu ahaa dukaanleyda waxyaabahan higiska ma aragteen ku sameeyaan higiska maxay ku sameeyaan waa la ya laakiin adduun ku xaraashaan annaga aakhare ku xaraashanna higiska guryaha dhooban dad baa wax u yihiin oy ula too dahab inaad siisay oo xariir aad siisay ood muxuu ahaa yacni maro qaali aho shan kun toban kun joogto inaad sisay ula toota adig waxa higiiskula oha macnaan kula lahayn sida dhabta dadaa qaqaawan dadaa rafaadsan qaxootiyada noqdeena annaga xataa nairobida qaarna la jooga tuulooyinka noqdeena marka arrimaha iyaga in laga murga lidaalika walaalaheena carabta waad aragteen masaajidaha agtooda waxaa la dhigaa sanaadiiq aad u la dhiga sanaadiiqdaas marka roobka ma gala qoraxdan waxba kama dhibto meel laganana bixi kara waa la marka cid kasta oo marka dharkii wixii dheeriga ah bisha dhamaata ama bilood waa lagu shubi raashinka xataa waa lasoo agdhigi waati xalan ka warramayn waa lasoo agdhigi wixii dheeri a ah waa la ummadaas marka masaakiinta iyo fuqrada iyo howlahaasa marka ah ama iskaba qaata ama loo qaybiya arrinta iyada marka inaan ogaano oon ogaano saxaabiyaadkaas dadkan hadda maanta arkaysaan gabadhaas oo kale oo halkaas mara ku xaydaysa oo ku nuujinaysa oo ku saaxanaysa oo hogsanaysa oo waxaa weeyaan markay dhaqani maxay xirnaysaa isweydiistaas wa halkaas maray leeda maxay samaynaysaa maxay samayni goormay qalalaysa waad garan kartaan nin baa u jooga ilmaa u jooga noololaa la rabaa wax karina laga rabaa guri nadiifina laga rabaa wahakada yani xaalad runtii khatar ah oo aad u culus wa ninkii aad garanaysaan oo musab bin cumayr radi allahu taala ardah safiir islaam ninkii markuu maka ka soo haajiray ood madiine imaaday nabigeena sal alla alay slam ninkii usoo diray rag inuu cilmiga bara markuu dhintay uxud lagu dilay shahiidan insha allahu tacaala wax lagu kafaniya ayaa la waayey maro yar ayaa qeyd yara hoos ugu xirnaa marada marka hadii hoos lagu dado qeybta kora iska banaan haddii qaybta kore lagu dadana qaybta hoosa iska banaan markii dambe nabigeena marka loo sheega alai sl slam wuxuu yidhi qaybta kore ha laga saara qeyb dambana idkhir dhigriga geedka loo yaqaana salabokada noociisa weeyaan geedkaas eh, dhigrigaas gadaal ha laga saaro saasna lagu duuga raggaas waa raggii muxuu ahaa shuhadada ahaa rag qiimaha badnaa rag wanaaga badnaa marka anaga nicmadaas aan ku jir marka aad in ilaahay ugu shugno subxana wa tacaala dadkaas walaalaheen oo tabaalaysan oo dhibaysana aan aad u xasuusanno oo qofka naxariista inamaa yarxam allahu min cibaadihi araxmaa ilahay wuxuu naxariistaa addoomihiisa cidda qalbiga nugul oo naxariisato markaad qof xanuunsan aragta markiiba inaad naxdo wa qof baahan markaad aragta waa inaad naxdo qof curyaar markaad aragto waa inaad naxdo qof muxuu ahaa mubtala waa inaad naxdo qof dhintay kaaba sheegin isaga wahaakada qof faqiira qof muxuu ahaa banaanka bacla taagan oo muxuu ahaa markaad soo gelaysa in toban shilin aad siisa rabo si aad bacd uga soo qaadata wahaakada xitaa dadkan masaakiinta oo tuugsada waxsiinta waxaa iyada la dadkan maaragtay xoogsada oo hadda ama banaanka ku iibiyeena waxyaabahan kabaha lagu qaato amaba muxuu ahaa lowsha ku iibiyeena amaba saacadaha iibiyeena amaba wax un ha iibiyeen isjaajaradii waxyaabahaasi dadkaa socdo arkaysaan qofka mararka qaar waxaa weeyaan sadaqay kuu noqonay niyadaadina kugu noqonaysa maxaa yeelay haddii aad qofkaas nin walba arka aad ka iibsada toban shillosis maxay kaa dhibi labaatan maxay kaa dhibi konton maxay kaa dhibi boqol maxay kaa dhibi walaa shay isagana waxaa weye muddo yar kadib yacni waxay u noqonaysaa nolol waxay u noqonaysaa reeriis inuu ku biira mararka qaar ganacsada weynay noqonayaan marka in xataa bulshada kicinteeda ka mid iyagana waxaa laga rabaa in aynan xilliga salaadaha dayacin oo markii salaadaha lagu jira ragga hadda meesha ku ganacsada ha ganacsadeen wax banaan laakiin salaadii lagu jira si ganacsanayaan yaawixii salaada ka hor intaanan salaada la aqiimin ka hor ganacsadeen laakiin marba salaadda haddii la aqiimo istaaga istaagan yihiin wax u bannaan maahan waa inay muxuu ahaa eh, xiraan oo ay soo galaan hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi